waxaa ka mid a ah furqada iyo tashatudka burburkan iyo kala duruga kan iyo ishaysiga kan oo magaalo yaroo kastoo maanta waddanka soomaaliyeed ku taalla ta ku xigta inay ka go-daabay jecesha ama ka durugto inaanay waxba la wadaagin burburku xad buu gaadhsiisan yahay xad uu gaadhsiisan yahay reerka soomaaliyeed inuu ku qanci karo reerka kale si hagardaamo loo gaadhsiiyo haddii gaal la heli kara in la adeegsado ma aha reerka soomaaliyeed su isagu wax u qabsado woogiya isaga inaan kani waxba u qabanaynin laakiin waxa uu rabaa un ka ku xiga si hagardaamo loo gaadhsiiyo unbuu gaalka u adeegsanayaa waxay soomaaliya joogtaa wadci taliska xaqiiqiga ee waddanka uu ka jiraa uu yahay isticmaalkaa marka laga yimaado n g o wax la yidhaahdo wadciga mujtamaca caafimaadka tacliinta dhaqaalaha wax kasta waxa maamula haddii bakeeri la rabo in kor loo qaado ka tuulada jooga waxa odhanaya jeo-yada inoogu yeedha kuwo magacii muslimiin leh oo islaam ku abtirsada ayaa waxay sheeganayaan manaabirta idaacadaha iyo jaraa'idka ay ka sheeganayaan inay ka soo horjeedaan mashruuca hirgelinta shareecada islaamka oyna ka xishoonayn dhinaca kalena waxaynu caalam islaamti maanta aynu ku haynaa niman wadaaddaa iyo ducaad iyo culimmo u halgamaya noloshoodii iyo raaxadoodii u huraaya sidii diinta ilahay loo hirgelin lahaa sidii muslimiinta la qalday diinta loogu soo celin lahaa waida araada allahu nasra fadiilatin tuwiyat ataaxa laha lisaana xasuudin walowla ishticaalu nnaari fii ma jaawarat maa kaana yucrafu tiiba curfa alcuudi hadduu ilaahay u doono uu qadaro in fadli la qariyey uu soo shaacbixiyo ilaahay wuxuu u qadaraa ku xaasida oo ka sheekeeya oo hadal haya walowla ishticaalu naari fii maa jaawarad haddii dabku aanu ku shidmayn geedaha ma garanaysaa dab aanu shidmeen dee cuudka carfigiisa wanaagsan lama garteen oo ila cuudkan qaaliga ee cadarada iyo bukhuurka laga sameeyey waxaaba weeyaan markaa maalintii ugu horraysay bini'aadman isagoo aan cuudku inuu udgoo yahay aanu ogeyn naarun baa ku shidantay kayntii ah, dab baa ku shidmay ah, walowla ishticaalu naari fii ma jaawarat ah, dab baa ku shidmay markuu dabka ku shidmuunbuu urtiya soo baxday laakiin hadduna dabkaasi shidmeen ilan dabku waa dhib laakiin dhibtiisii maxaa ka dhashay in geedkan udgoonee geedaha kale ku dhex jiray la ogaaday saasi ayaa macsidii khayrkii ay u muujinaysaa kuwa shareecada diidan ee diinta ka soo horjeeda ee cisyaanka iyo fisqiga iyo dalaalka ku dhex jiraa waxa weeyaan waxay soo saarayaan ragnimada kuwa diinta u halgamaya ee doonaya in hanuunka iyo khayrka iyo nuurka waxyiga ummadda lagu dhex faafiyo wman yurid an yudilahu ninkuu doono inuu dhimiyona yajcal sadrahu dayiqan xaraja ilaahay subxaanahu wa tacaala axkaamtii buu xaraj kaga dhigaya maanta soomaaliya markii la yidhaahdo kitaabka aan isku xukunno waxaa lagu odhanayaa dadku islaamka ma yaqaane suga horta intay islaamka ka baranayaan okay waa sugaynaa marka dadkii axkaam buu u baahan yahay in lagu xukumee maxay tahay dimuqraadiyadda noo keena aan isku xukunnee xeerarkeenni noo keena aan isku xukunnee iyaga kuwaa lama barto habeenkii baa shaydaan soo waxyooda waxay shaydaan wey markii markii marka laynoo keeno kitaabka alle maxaynu odhanaynaa dadku ma yaqaan baa laguley kun iyo afar boqol iyo labaatan iyo imise wey labaatan iyo afar sano dadku islaam buu yahay islaamkana ma baranayo cajiib weeye oo dadku mafaraaciin bay ka yimaadeen marka le islam ma yaqaanin xagee ka yimaadeen dadku mafaraaciinba soo dadku dad muslimiina aabbayaashood nin walba ha abtirsado kulli aabbayaasha ilaa intaad ka taqaan maxamed iyo ismaaciil baa ku jira mabda'u nasri waxa la yidhaahdo yacni guusha mabda'eeda waxa la yidhaahdo waxa weeye shay uu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ummaddan u sugay yacnii mabda'u nasri haabitun lihaadihi اlumma ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddan wuxuu ku galladaystay inay helaan wax la yidhaahda guul caajilan aw caajila ama guushaasi ha soo degdegto ama guushaasi ha gadaal marto oo hata akhurtee marba markay ummaddu ka dhibaato badan tahay buu u soo dhow yahay walihaada ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay faina maca alcusri yusraa ina maca alcusri yusraa culays kasta waxaa maciisa ahaaday oo la socda oo cab ka daba imanaya oo cidhbinaya fudayd waxaa la sameeyey kii indhaha loo fiiqaa la soo qabta ciidamadii iyo waxyaabihii ku takhasus ciqaabta loo dhiibay waxaa la yidhi karbaashi oo si fiican u ciqaaba waxaadna doorinsaan ciqaabtaas waa lagaa dayn haddaad diinta ka noqoti waxaanaad sheeganaysa haddaad ka noqoti waa lagu daynayaa haddii kale kurka ka gooyaa oo ha la dilo sidii baa la yeelay waa la ciqaabay aad baa loo dhibay waa diiday wuxuu yidhi abadan mahmaa facaltumuunii shay-an abadan lan atanaasal buu yidhi diintayda marnaba ka tanaasuli maha minshaar baa la qaaday waad garanaysaa baasha minshaarta alwaax lagu kala gooye taasaa la qaaday markaasaa madaxa inti laga saaray yaa laba loo kala dhigay labaa loo kala dilaaciyey intee in laeg baad u malaynaysaa minshaarta qofka intee saacadood bay qaadanaysa intee daqiiqo markii maarata saa loogu jeexayo muddo dheer weeyaan kamuuse tanaasulin marnaba diintiisii kama tasaxsuc iyo waxa la welwel maba gelinba adduunyadii iyo wixi dhanna waa tuuray laannaa tanaasul buui marnaba bal hadda xaggeenna u noqoo inagoo jaamac garas geedi hebel weligeen abtirke muslimiin baan ahayn muslimiin baan ahayn meesha aan maanta fadhino haddii la yidhaahdo maanta boolis baa yimid oo bal dadka soo xaadiray intay dhan yihiin baan rabaa inaan fiiriyo inta gabadha xijaab qabta ee inta ragee maarata gadh leh nin ilaahay wuxuu yidhi laa yukallifu allahu nafsan ilaa wascuhaa fattaqu llaha ma stadaactum adilo fara badan walaa tulquu biaydiikum ilaa tahlukati adilo fara badan anbaa lasoo wada uruurin war guryihiinna isaga tukada guryihiinna meeshii maanta waxaa yimid guryihiinna ku tukada idan akbaru jariime aad gashay ayuha alakh ama ayatuha alkhta almuslima dembiga ugu weynaad gashay ilahay baan rumeeyey weya waxaad u dhimanaysa waa middaas ama xijaabka tuur ama waxaad doonta samee daalamaa aad muslimo tahay qalbigaadana iimaan uu ku jira waa in kaana daciifan haba ahaadee waxaa weeyaan waxaa tahay mujrimad baad tahay sidaa daraaddeed buu nabigeenu alayh salatu slam wuxuu yidhi alaaun yasfayna laka wudda akhiik saddex waxay maaragtay saafi dhigayaan oo kuu barax tirayaan walaalkaa jacaylkiisa ayuu rasuulku yidhi alayhi salatu salaam saddexdaas waa maxay tusallimu calayhi idaa laqiita markaad la kulantid salaam oo salaan qalbiga ayo afka intaba ku dheh tuwasicu lahu lmajlis hadduu kuu yimaadona fadhiga u bannay golaha u bannay oo u ballaari tan saddexaad waxaa weeyaan wa tadcuuhu biaxabbi asmaa'ihi ilayh erayada magacyada uu jecel yahay midda ugu wanaagsan ugu yeer buu nabigu yidhi alayhi salaatu wasalaam erayada xun ha ugu yeerin soomaalida annaga waxaan leenahay tarbiyadaas waa inooga fiican yihin ummadaha kale markaad u fiiriso dadka markaan u yeerayno iintaan un baan ugu yeelinaa kan waa laangare kan waa iley kan magara lama ogolo waxyaalahaas dhammaantood lama ogolo qofka iintiisa in lagu laqabo lama ogolo walaa tanaabazuu bilalqaab bisa lismu lfusuuqu bacda aliimaan maantaytu dalka soomaaliya waad ogsoontihiin amxaaro dadka la yidhaahdaa waxaa la saaray cadaawaddii diiniyadu xataa noo dhahad meesha waa laga saaroo walaalaanaha laga qanciyo dadka haddaad runta doonaysaan annagu haddaanan ka tanaasulin diinta iyada ayagu toodii kama tanaasulinin cadaawaddii ay noo qabeenna kamayn tanaasulinin ayagu ninkii tegey iminka wuu garanaya ardisababa waxaa laga xayaysiiyaa tv-ga ardisababa dagaalkii ayaa laga xayaysiiya had iyo jeeraale in la soo celiyo colaadii dadka etoobiyaankaha iyo soomaalida ka dhexayda in lasoo muujiyo mar kalayto hadi jaraale laakiin waa sidaan idiin sheegoo maanta janannadii soomaaliya haddii laga dilay qalbiga oo ay maslaxa isu rogtay iyo danaysi dalkii iyo diintiina faraha lagala baxay dadkiina indheergaratadoodii ay noqdeen sidaan raegay gaalataageer intoodii badnayd intii kalena ay ka fog yihiin maantayto xalkii nabadeed waxay u baahan tahay arrintaasi inay ceel ku dhacday laakiin sidii looga soo saari laha ay u baahan tahay bismi illaah alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina wlaa cudwaana ila cla اlظaalimiin washhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah washhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh wabacd walaalayaal marka hore awalan ilaah subxaanah wa tacaala baa mahad iska leh allihiina soo gaarsiiyey maalintii saddexaad ee mu'tamarka naga islaamiga ahaa ay soo qabanqaabiyeen ururada skandinabiyanka iyo muxaadaradiisii koowaad oo ciwaankeedu noqon doono biidni illaahi subxaana wa tacaala halyaydii ummadda iyo ilbaxnimadii islaamka muxaadirkuna maanta uu yahay walaalkeen sheekh mustafa xaaji ismaaciil aa wada garanaysaan marka mustafa iyo idinka ayaan iskaga kiinbaxi doonaa biidni illahi subxaana wa tacaala falyatafadal sheikhuna بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أن darisku sidaa walaaladii sheegeen wuxuu noqon doonaa mawduuca ay u qoondeeyeen oo ah haliyeeyadii ummadda iyo ilbaxnimadii islaamiga ahayd waa deris haddii lagu talagalo in si ballaadhan loo sharxo wakhti badan qaadan kara haddii lasoo koobana tilmaamo uu noqon karaa waayo waa laba shay oo isdul saaran midi waa xadaara alislaamiya ama xadaaraddii dadka muslimiinta ay dunida ku soo kordhiyeen midina waa halyeeyadii ama hormoodadii horseedayey ee horkacayay xadaaradda tan labada shay labada kii aan qaataaba aad buu guda ballaadhan yahay marka waxaan isku dayi doonaa wax yar oo tusaale noqon kara aniga aragtidayda inaan tilmaamo dadkuna marka ay baxhi intan ka ballaadhan u noqdaan waayo marka la yidhaahdo alxadaara alislaamiya waa wakhtigii islaamku uu dunida tan hagayay wixii uu soo kordhiyay kun sannadood baan cidi ku lamaanayn ee iyagu hagayeen kunkaa sannadood iyo wixii ay dunida ku soo kordhiyeen waa mar labaade haddii islaam la yidhaahdo waa mabda xagga alle ka yimi subxaana wa tacaala oo ilaahay ugu talagalay bashariyada kownka ku dul nool inuu wax kaga bedelo rabbi ummadatan markuu sifaynayey waxa uu ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala kuntum khayra umma ukhrijat linnaas تأmuruuna bالmacruufi وتnhawna can اlmunkar wtuuminuuna biاllah ilaahay bashariyada amase bini aadamka abuuray baa waxa uu leeyahay waxaad tihin khayra ummatin ukhrijat linnaas dad kuwii u fiicnaa ee dadka loo soo diro khayru umma umamka o dhan marka la ysku daro kuwii ugu khayr badnaa kuwii ugu khayr badnaa camalkoodii haddaynu markaas idhahnaa wax ka tilmaam wax tiro badan buu noqonayaa waa ummad ilaahay uu qur-aanku ku tilmaamaya in laga yeelay inay umamka kale shaahid ku noqoto wakadalika jacalnaakum ummata wasata litakunuu shuhadaءa clى اnnaas wayakuuna alrasuulu calaykum shahiida waxaanu idinka yeelnay baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ummad wasata si aa dadka oo dhan ugu markhaati kacdaan qiyaamaha iyo adduunkaba waxaa laku tilmaamayaa dadka kani haddii ay risaalada tan qaadaan warkaa alla uu farayo subxaana wa tacaala hadday xambaaraan oo sidiisa u qaataan wacd allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaat ilaahay wuxuu u yaboohay baa layidhi kuwa idinka idinka mide iimaan laga helay iyo camal wanaagsan laga helay layastakhlifannahum fi lard in alle subxaana wa tacaala dhulka uu khilaafadiisa ama se maamulkiisa ama qiyaadada umamka inuu iyaga u dhiibi doono kama istakhlafa aladiina min qablihim sidii kuwii idinka iga horreeyaba madaxda looga dhigay in alle makansiin doono dhulka kan inay baqahooda iyo cabsidiiyo waxay ku jireen amniyo nabadgelyo iyo deganaanshiyo lagu bedeli doono shardi waaxidaa laga rabay inay fuliyaan oo ah ilaahay inay cibaadadiisa keligii wadaan yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-a baa ilaha yidhi inay ilaahay caabudaan subxaana wa tacaala cidna aanay ugu shiriik yeelin sidaa awgeed muslimiintu ilahay wuxuu ku tilmaamaya huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diini اlxaqi liyudhirahu cala اnnaas liyudhirahu cala اddiini kulih caalamkay ku faafeen maka islaamku ka bilaabmay saynu taarikhda islaamiga ku wada naqaano waa lagu cidhiidhiyo waa la maago waa la dullaysto waa la xoogay waa ka hijroodeen dhulal badan bay u hijroodeen akhiiran madiina ayay degeen madiinaa caasimaddii islaamiga ahayd u noqotay dabeetana dowlad islaamiya bay alle makansiiyo gacanta u geliyey muddo yar oo kontoneeyo bay dunida calankoodu ka babanayeen meel kastaba haddaa maqli jirteen qolo tidhaahda dowladda ingiriisiya la odhan jiray calankeeda cadeeddu kama dhaco wakhtay joogeen marka aan cadeeda ka dhicin baynu odhan karnaa wakhti yar bay waxay ku gaadheen inay ka taliyaan min sbain ilaa iyo jaynaynta ka dhexle dunida waan odhan karna waa dunidii waagaa la yaqaanee macruufka ahayd ee bini aadamba deganaa wakhtigii bilowga ahaa maxay ku soo kordhiyeen dunida xadaaradoodu maxay ahayd dunida kumay soo kordhin markii koowaad sinaacaad iyo xadaara cimraaniya waxay ku tilmaamaan ee waxay ku soo kordhiyeen waxa xadaarada rasmigii u yahay ceebbe waxay iga haysataa ereygaanan sharxinba waa musطalaxaadkuna waxaad moodaa markaa baababkan laga warramayo aad bay u muhim yihiin terminologygu saddex erayoo af carabiyana inta badan laysdhinac wadaa oo ah kalimat alxadaara iyo haqaafa iyo madaniya afafka qalaadna laba eray baa laysdhinac wadaa oo ah culjar kuwii jarmalka iyo wixii la halmaalo ku hadli jiray iyo faransiiska iyo ingiriiskaiyo wixii la halmaala civilisation ama civilization erayadaas iyo marka la sharxayo macnayaal kala gedisan lagu sharxo oo ah markaan soo duuduubo uun isugu imanaya macno odhanaya basharku waxa uu mabaadi xambaarsan yahay ee caqiide leh ee fikir leh ee fan leh ee iqtisaad leh ee shareeca leh ee qaanuun leh iyo waxa uu intaaj maadiya soo saaro oo lagu daro oo ah waxaanaynu naqaano maanta malasi falaseshanka kaasunbaaba imminka dadku u fasirtahay xadaaradan maadiga ah materialka bini aadamku uu inventionska iyo wax soo saarkiisan uu sameeyo islaamku markii koowaad wuxuu dunida dul keenay xadaaro qiyam ku saabsan values xadaaro valyuga bini aadamnimada kor u qaadaysa oo caqiide leh oo cibaado leh oo manhaj ama aragti nololeed leh markii koowaad muslimiintu dunida may keenin sinaacado iyo inventionis cusuba ay soo saareen iyo falsafaad iyo xisaabaad iyo kaa lama imanin waayo asalka islaamku waa maxay aliflaamra kitaabu أنزلناه ilayka lituhrija annaas من aldulumaati إلى nuuri biidni ربهم إلى صراط العزيز alxamiid ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala waa qur-aanku waa kitaab aanu dadka u soo dejinnay baa ilaahay leeyay nebi maxamed lagugu soo dejiyey maxaa loogu soo dejiyey litukhrija annaasa min aldulumaati ila annuur dadka in laga saaro madowyada madowga nololeed oo loo saaro iftiinka islaamnimada waxay keentay marka hore kow alxurriya basharku waxma soo saaro haddaanu xor ahayn xorriyaddan sheegayna waxa ka asala rabbi mooyaane inaan cid kale loo addoon noqon bini aadamka inta soo hadhaana inuu midaysnaado ama inta soo hadhaa yacnii cid cid caabudaa inaanay jirin waa weedhii ribciyi bnu caamir xudayfa bnu lmuxsin muqiirata bnu shucb saddexdii saxaabi ee markii muslimiinta iyo xadaaradii bershiyanku ama eraantu ay ishayeen xarbi alqaadisiya intaanu dhicin ayuu rustom ninkii ciidamada bershiya hogaaminayaybaa wuxuu codsaday muslimiintu bal ha la wada hadle cidii soo dira maalintii koowaad baa nin loo diray dabeetana maalin labaadii ninkii markii uu noqdaybu haddana maalintii dambe wuxuu hi war bal nin kale iisoo dira ku labaad baa loo diray maalin saddexaaddii markuu noqday buu yihi war bal nin saddexaad iisoo dira ku saddexaad baa maalintii saddexaad loo soo diray isagoo rabay inuu eego bal nimankani waxaan soo saaray wuxuu yahay su-aal buu weydiinayay wuxuu lahaa warnimayo haddii dhulkiinnii gaajo iyo baahi iyo dhib idinka keentay aan wax idin siiya carrigiinnii ku noqda waa idin qani yeelaynaaye carrigiinna iyo dhulkiinna iskaga noqda iyana waxay yidhahdeen allahu ibtacatana ilaahay baa wuxuu noo soo saaray inaannu dadka ka bixinno min cibaadati alcibaad ilaa cibaadati illaahi waxda addoommaha dadku addoommaha isu yahay inaannu ka saarro oo basharkao dhan u saarro rabbi oo keliya inay addoommo u noqdaan inaannu ka saarra bay yidhahdeen min diqi dunya ilaa sicatiha adduunka cidhiidhigiisa inaanu ka saarno adduunku waa wax yar oo cidhiidhiya oo u saarno sicat ilaakhira aakhira iyo ballaadhkeeda waxaanuu nimi bay yidhaahdeen inaanu dadka ka saarno min jawri ladyaan dulmiga diimaha ama dhaqamada bini aadamku u ay ku hayaan diintu waa wax alaaliya wixii dhaqana lakum diinakum waliya diin inaan kuwa ka saaro oo u saarno maxay ilaa cadli lislaam islaamku markaa wuxuu keenay kow xadaaro ku salaysan insaanku inuu xor noqdo qofna qof inaanu caabudin qofna qof inaanu u sarraynin boqorkiiyo miskiinku inay rabbi unu wada sujuudaan kii aan sujuudayna in loo ogolaado wuxuu aaminsanya inuu rumaysnaado laakiin kuwa rabbi u sujuudaya inaanu iska hortaagin mabaadi'dooda iyo waxooda waa aragti caalamka marka kan ku cusbayd oo aan jirin waxyaabaan dadka badhmaantaa sheegaan xorriyadda in dhulkan loogu yimi ma aha xorriyaadka waxaa bilaaboo keenay islaamka midna ogsoono waa dunidu xorriya mutlaqa ma jirto xorriyad dabarka laga furo sii daysani ma jirto basharku wuxuu isku hayaa maxaa xad u ah halkeebaa xad u ah taa marka aan soo dhaafo xadaarada islaamiga waxay la timi aragti ah nasca insaaniyati alhadaf ah ama caalamiyati alufuq inay tahay global dunida oo dhan mabda' la rabo inuu ku faafo inaanu ahayn jinsi jinsi laga sarraysiinayo xadaarad baa dunida soo maray xagga qiimaha maadigaa wax keenay laakiin keenay iyagoo raba inay jinsi jinsi ka sarraysiyaan in daddad isticmaarsado inuu daddad u hoggaansamo inay daddadka kala maamulaan in dadna sayida noqdaan oo waxyeedhiyaan basharka inta kalena ay noqdaan cabiid hoos joogta xadaaraadka maanta dunida ka jiray ka mid tahay inkastoo iclaan weyn oo xorriyada la yidhaahdo freehatan freedom la sheego waxaan rumaysnaynaa waxba ka jirin xaqiiqada waxay tahay in jinsiyada qaar la rabo acraaqda bashariga qaar in la rabo basharka inta kale inay u taliso inta kalena in loo yeedhiyo oo la yidhahda ama waad nala jirta ama waad naga jirtaa khalaas xorriyad kale ma lihid islaamku wuxuu waday nasca insaaniya shucuubtu inaanay kala sarraynin carab iyo cajam iyo cid walba muslimku wuu isu keenay markaan muslim leeyahay carab kama warramayo carabi waa bayskii islaamku uu ku koray laakiin muslimku ma ahayn carab qura wuxuu ahaa min uzbekistan min jaina ilaa iyo andalus dadkii bashariyadii dhex taaglay ka dhexaysay buu ahaa intii ka dhex leh yaa ayuha nnaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa unha wajacalnaakum shucuuba waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum ilaahay wuxuu keenay mabaadi' alla leeyahay yaa ayuha annaas lama odhan yaa ayuha almu'minuun qura laga warrami maayo annaas biakmalihim waardadow baa ilaahay leeyay dhadig iyo labbaan idinka wada abuuray shucuub kala gedisanna waa idinka dhigay acraaq qabaa'il shucuub nations dad kala midab iyo kala gedisan maxaa laydinka dhigay inaa isku garataan oo uu noqdo mas'alo dadku hadduu halkoobi noqon lahaa basharkuba isma barteen de waayo kii ka soo kii kalunbaad moodi lahayd laakiin waxaan waxaan idinka dhigay varietiskan waxaa laydinka dhigay inaad isku garataan baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala ama xagga rabbi iyo dhowaanshiyaha iyo kala korrayntiin iyo saa u kala fiicantiin waa rabbigii idin abuuray si aa ugu kala hoggaansan badantiin baa la yidhi hadday korrayn noqoto cirqi cirqi ka sarreeyaa ma jiro nin madowo nin cad ka sarreeya ma jiro nin nacarbeda nin cajama ka sarreeya ma jiro bashar aadam ka wada yimi baatiin idan islaamku wuxuu keenay xadaara insaaniya bini aadamnimada u cuntanta taasaa waxay keentay shucuubtii caalamkee kala gadisnayd oo dhamme can tawcin inay u galaan islaamku ma furanin dadka dhulkoodiiyo wuxuu furtay dadka quluubtoodii dadka quluubtoodii buu furtay walidaalik baa umam dhammi afafkoodiiba ay laabeen iyagoo ka doorbiday afafkii mabaadi'dii cusbayda loo keenay xaqa ahayd inay raacaan islaamku taasi wuxuu abuuray inuu abuuro silsila min cabaaqirati alcaalam oo bari ilaa galbeed isku xidhan oo islaam ku abtirsata oo bashariyada wax taraysa cabaaqira markaad culammada islaamka eegto kuwa caqiidada kuwa fiqiga kuwa xadiidka kuwa luqada carbeed kuwa qaanuunka kuwa iqtisaadka kuwa sharciga kuwa syniseska markaad dhammaantood eegto waa basharkii islaamku uu qalbigooda galay oo dhan maaha cirqi gaara alxadaara alislaamiya markaan ka warramayo ma aha alxadaara alcarabiya maaha waa xadaaradii islaamku uu lahaa waa bashar ka soo jeeda min raashiya wadannadaa ka go-ay ilaa iyo andalus waa bukhaari waa muslim waa aya aynu sheegaynaa bukhaarigan iyo muslimkan waa kuwama bukhaari waa nin bukhaara u dhashay termadi waa nin turmad u dhashay waa rag ka soo jeeda naysaabuur iyo dhul aan carab ahayn xagga kana rag carbeed baa joogay bale xataa luga alcarabiya rijaalka hogaaminayay waa siibaweyhi siibaweyhi carab maa waa nin beersheera idan islaamku wuxuu isu furay caqligii bashariyadu meel isugu keenay inay wax horu wada mariso iyadoo ajnaas kala nooca ah ayuu islaamku wuxuu weeleeyey cuquushii bini aadamka oo dhan taas buu isugu keenay inuu abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici iyo axmed iyo thawri iyo bukhaari iyo muslim iyo tirmadi iyo majaalkii kale cilmiga maanta lagu sheego raazi kendi farabi ibnu sina ibnu nafiis bayruni abilwafa inuu keeno cuquul majaalaadkay u dhaqaaqday cid waliba ay ka midho dhaliso islaamku xadaarad buu la yimi ah xadaarad ilaalisa mabaadi'da akhlaaqiga ah ka horaysiisa waxa kale oo dhan yacnii xadaarad buu keenay markuu dagaalku jiro mabaadi' ku dhaqanta aan caruur dilin oo dumar dilin oo qof weyn dilin oo qof aan dagaalamayn dilin oo mid wadaadoo iska cibaadaysanaya dilin oon wax xadaarad buu keenay seegata maxbuuska in si fiican loola dhaqmo si quman loo xadaarad buu keenay keensata cuquudda iyo heshiisyada caalamigaah in la ilaaliyo oo dadka muslimiinta hadday cahdi saxeexaan ballan ballankaasi ay laazimaan oo mar rabaanay ka bixin xataa hadduu masaalixdooda ka hor imanayo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam quraysh oo kuwii dhulkiisa ka soo saaray ee la dagaalamay firdhiyuu ballan la galay sheegaya maxay qodobo sulxu xudaybiya qodobadu la galay waxaa ka mid ahaa wixii muslimee soo baxsaday in lagu celiyo waa qodob adag wixii muslimka ka baxsaday ee gaalka u tagana inaan la soo celin qodobada heshiiskay ku jirtay waa meelahay qurayshaystiri waa bursateen dabeetana nebi maxamed waxa uu yimi muslimiin silsilada ku xidhan oo ooyaysa oo nabarra ku yaalliin oo toorjar ka soo baxday oo leh aanu ku raacno uu nebi maxamedna tilmaamayo inay sabraan oo ilaahay subxaana wa tacaala tala saartaan anigu ballan baan galo ballan ka bixi maaya buu leeyay waa ballan uu ku celinayo nin muslima oo dhibi haysato oo dhib ka soo carroo jooga bimujarad inuu ballanka galo aanuu marnaba ka bixin waa ballan uu nebi maxamed ilaalinaya ilaa xad muslimiin in gaaladu ku tidhaahda inaydan muslimka la soo dagaalgelaynin ballan naga qaada iyagoo la qabqabtay idhaha balla idinka qaadnay oo hadhow yidha haddaan ilahay rasuulkiisa jihaadka saanu ka yeelna waxaanu la ballannay qoladaasaanu ballankaa la gallay oo idhahda idinkana waa idinka cafiye xudayfa bnulyamaan muxuu ghaswatu beder kaga habsaamay isagii aabihii qoraysh baa qabatoo tidhi saxiixu muslimka xadiid ku yaalla ilowba ilow wuxun baanu ku sii daynaynaa haddaanad nebi maxamed dagaalka la suga waa maalintuu dad ugu baahi badnaa beder waa maalintuu lahaa ilaah haddaad kooxdan yar halaagto dunida dib lagugu caabudi maayo ayuu wuxuu ku yidhi nafii lahum cahdahum wanastaciinu allaha calayhim iyagana ballankoodaan u fulinaynaa ilaahay baananu u kaalmaysanaynaa iska taga islaamku wuxuu keenay xadaaro markaasi ilaalisa dagaalka markay ku jirto akhlaaqda ilaalisa nabadda markay ku jirto akhlaaqda ilaalisa tashriicaadkeed iyo mabaadi'deedu ay akhlaaq ku salaysan yihin aan jirin mikafiili aan ahayn aan ahayn wasiilo kastoo adugu aad ku bursanayso sharcigu ma aqbalayo sharcigu wuxuu yaqaanaa in la ilaaliyo bini aadamka wax la idan xadaara akhlaaqiya buu islaamku la yimid wuxuu islaamku keenay mabda ku salaysan atasaamux xadaarada islaamigao quraa lagu hayaa meeshii ay diimaha yaryari ku nabad galeen caalamka galbeedka aynu maanta joogno markii diintoodii rasmiga ahayd ee katolik ama orthodogoska rasmiga ay haysteen waxay madaxa ka gureen wixii caqiidadooda eray ku khilaafay waa la saxqiyey muslimkii markii ay ka xoog bateen maalan waxay kala dooransiiyeen inuu dhinto inuu hijroodo inuu tooda raaco doorasho saddexaad ma jirto in lagu dilo iyo inaad guurto iyo inaad diintooda qaato ama muslimna waan ahaanaya waanan kugu dhex noolaanaya waa la diiday walidaalika maanta firaqa yaryar ee soo hadhay firaqan tirada badan leh maanta yurub ku aragtaan waxay soo baxeen markii brotestantku soo baxay brotestantku waa tu brotest waa mucaaridiin mucaaradkani wuxuu bilaabmay dee laba saddex qarni ka horbuu soo bilaabmay kuwani markay soo baxeen baa waxaan yaryara firqan tirada badan leh freedom kana adyaanta iyo caqaa'idatana ay bilaabantay laakiin islaamku wuxuu ogolaa kumaankum sano ka hor in cid wal oo ku hoos noolaanaysa oo la ydhaha lakum diinakum waliya diin masiixi baan ahaanaya ahaw yuhuudi baan ahaanaya ahaw waxaad doonto rumaysnow walidaalik maanta firaqa yaryar ee xataa kristankee qadiimka ahi caalamul islaam quray joogaan lebnan masar firaq baa jooga masiixiyaada oo caalamka kale ka madhay oo kuwan ku soo hadhay iminkuunbay caalam kale dib u gaadheen idan islaamku wuxuu keenay tasaamux diiniya halka maanta laleeyahay muslimku waa mucangagoo hadday dadkaba qabsadaan cid kale noolaan mayso xadaaradoodu markay jirtay iyagoo qura ahaa kuwa lagu hoos noolaan karo ee mabaadi'da iyo diimaha kale yaryar dadka haystay caqaa'iddaas ay ku hoos noolaayeen islaamku wuxuu keenay xadaarada aaminsan aqoonta aqoonta waxaa loo yaqaano oo qiimaysa cilmiga bale dee qur-aanka waxaa aragteen aadam ilaahay muxuu malaa'igta kaga fadilay aadam maxaa lagu dhexalsiiyey inuu dunida tan ilaahay u keeno wa callama aadama alasmaa cilmaa la baray idan aadam wuxuu malaa'igta layidhi ugu sujuuda cilmi dheeraado koodii ay hayeen aan ahayn baa la baray cilmigu islaamku wuxuu keenay xataa shayga xaqiirkaa inuu kor u qaado shimbir baa nebigii ilaahay intuu baryay yidhi ilaah waxaad siisaa adduun boqortooyo mulkan laa yambaqii liaxadan min bacdi liaxadin min bacdi ilaahu isii maamul aan aniga dabaday boqortooyo aan cid dambe hanan karin ee la siiyey shimbir baa intuu is hortaaga yidhi axadtu bimaa lam tuxit bihi waxaan soo koobin baan anugu soo aqoon baan hayaa anaad adugu haynin aqoon ayaan hayaa cilmiga islaamku wuu qadariyey taasa waxay keentay inuu si fudud u faafo usuul buu u dhigay ah khuraafadu inaanay cilmi ahayn sixirku inaanu cilmi ahayn masaadir alcilm ayuu xaqiijiyey oo ah shareecada islaamiga wuxuun bay aaminsan tahay cilmiga masderka dhabta ee lagala kulma laba un weeyaan wixii ka soo hadhaa ma jiro imaa inuu yahay waxyun min asamaa war xagga alle ka yimi oo cidda warramaysa uu yahay aladii yaclamu sir ilaaha wax walba og caalim alghaybi washahaada anzalahu bicilmi rabbigaasi inuu warramayo waa cilmi iyo cilmi ah aayaat ullahi almabhuuha fi lkown in kownkan horteenna jooga la daraaseeyo oo sidii alla uu u dhigay subxaana wa tacaala loo daraaseeyo sidaa awgeed ikhwatii fi lcaqiida waxaynu odhan karnaa mukawanaadka xadaariga ee islaamku uu la yimi waa laba midih waa qadiyadaasi ku saabsan bayska ama waxa u salka ah xadaaradda iyo nolosha ee qiyamka iyo mabaadi'da uu islaamku keenay ee insaaniyada iyo bini aadamtinimada korka u qaadaysa waayo bini aadamku bini'aadamku materialka aadamku ma aha ee markuu xuquuqdiisa iyo dadnimadiisa helaa buu helaabuu bini'aadamye waa xadaarad keentay cadaalad iyo talawadaag shuuro iyo qofka bini aadamka oo bini aadamnimadiisa la ixtiraamo oo walaqad karamnaa bani aadama uu noqdo shayga labaad ee ay soo kordhisayna wuxuu yahay basharku wixii uu aqoon hayay way ururisay raadraacna way u yeeshay si aanay uga lumin bashariyada kadibna way kordhisay xadaaraadkii dunida yaallay wixii ay aqoon ka tageen fi ayi majaal ha noqoto muslimiintu dib bay u tarjumeenoo way soo ururiyeen bale culammadii waaweyneeda muslimiintihii nafaqadooda khaaska bay ku ururin jireen makhduudaadka caalamka yaaliya waxaa jiro oo dhan kadibna waa daraaseeyeen waa hadmiyeenoo digest waa si fiican bay u lafta u kala saareen kadibna markay si fiican u digest gareeyeen waxay keeneen inay wax ku daraan haddii la yidhaahdo halka kan halyeeyadii ummadda iyo ilbaxnimadii islaamka waxaa aad u cajab leh hal daris sidaan ugaga warrami karo halyeeyadii ummadda tan yaa islaamka u halyeeya waxaan ka warramaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaan ka warramaa saxaabadiisii waa dadkii xadaaradan aynu sheegayna bayskaba u dhigay waxaan ka warramaa taabiciintii salafi saalix ma waxaan ka warramaa dadkii xifdiyey diintan tale an culamaa'i iyo rijaalkii keenay manhajka cusub ee taarikhda bini aadamkii u baahan yah inuu wax ku qoro almanhaj altajribi fi اtaarikh aljarx waltacdiil iyo funuuntan musطalax alxadiid ibtikaaraadka cusub ee dadka muslimiinta ay dunida ku soo kordhiyeen oo qaab akadamik ah oo wax loo sugaan dunida hore uga jirin ma waxaan ka warramaa culammadii fiqiga iyo qaanuunka qaanuun distoriya iyo mid dad lagu kala sooco ee ijtihaadaadka sameeyey ma waxaan ka warramaa culammadii taariikhda iyo waxaa kan ka warramay ma waxaan ka warramaa culammadii tafsiirka ma waxaan ka warramaa culammadii luqa luqada iyo adabka iyo fanka ka warramaysay qolo kasta waxay leedahay mucjam aludabaa mucjam ashucaraa tabaqaat alfuqahaa tabaqaat aludabaa intaasoo kitaab baa laga qoro malaayiin min albashar culamaa aljarxi watacdiil oo quri waxay ka hadlayaan dad nisfu milyuun bini aadama ku dhodhow xagaan ka soo bilaabaa waxaa aadka u cajiibkii wuxuu yihi waxaa laga yaabaa dadku meelaha qaarkood inay yaqaaniin oo agtooda ay ka badatay laakiin bal tusaale yar baan idin siinaya si aan u soo dhoweeyo axad almucaasiriin moxamed zuhayr xamaydaan oo ka mida ah min culamaaءi atacliim suuriya ayaa wuxuu qoray mucjam mucjam xadiida uu kaga warramayo aclaam alxadaara alcarabiya walislaamiya fi alculuumi alasaasiya waltatbiiqiya mucjamkiisa wuxuu u bixiyey halyeeyadii xadaaraddii carabta iyo muslimiinta ee ku saabsanaa culumta asaasiga ah iyo tatbiiqiga ah <coughs> waa maxay culumtan asaasiga iyo tan tatbiiqiga waa mucjam lilmu'alifiin uu kaga warramayo dadkii muslimiintahaa ah ee wax ka qoray eh, synsiska waxaan aynu maanta nidhaahno astronomy fysics chemistry mathematics waxaan aynu sheegna medicine tib jaraaxa waxaa la sheegaya tirada badan leh dadkii wax ka qoray ayuu wuxuu isku dayayaa inuu qayb muslimiinta ka mida uu taariikhdooda imise nin buu qoraad u malaynaysa waa kaatib waaxid wuxuu tarjamaynayaa laba kun iyo afar boqol oo saynis yahanoo muslima laba kun iyo afar boqol oo saynis yahan oo muslima buu wuxuu u samaynayaa tarjima mid kasta afar shay buu ku qorayaa magaciisa iyo meeshii uu ku dhashay iyo taariikhdii noloshiisa wuxuu kaloo qorayaa munjazaadkiisii muxuu cilmiga ku soo kordhiyey ibdaacaadka cusub waa laba kun iyo afar boqoloo wax soo kordhiyey maaha laba kun iyo afar boqoloo cid la fadhiya mid walba wuxuu ka warramayaa munjasaadkiisa cilmiga iyo ibdaaca wixii uu ka keenay wuxuu ka warramayaa mid waliba mu'alafaadkii iyo buugaagtii uu qoray ee uu dunida uga tegey wuxuu kaloo ka warramayaa intaa uu ka warramay masaadir iyo maraajicdii referenskii uu ka soo qaatay idan haddii saynis yahanada uu nin quri ka warramay laba kun iyo afar oo qof yihiin halyayada halkaan kaga bilaabaa marka kuwii xadiidka markaan ka imaado iyo cilmiga iyo waxaynu naqaano dhan markaas kaga imaado qolada xisaabta iyo fysikiska iyo matematicska iyo intaan dhigdhigto qura aan u imaado qoladan baa maraysa waaxid min alkutaab inuu ka qoro laba kun iyo afar boqol laba kun iyo afar boqol halkaan ka tilmaami karaa meeshaan ka bilaaba isagu wuxuu u qaybinayaa lix qaybood wuxuu ka bilaabayaa in yar cahdigii nebiga wixii ka horreeyey ilaa casrigii umawiga dawla alumawiya dabeetana wuxuu ku xigsiinayaa cahdigii cabaasiyiinta iyo faatimiyiinta wixii saanisyahanna joogay wuxuu ku xigsiinayaa cahdigii zanki nuuradiin azanki iyo maxmuud azanki iyo ayuubiyiinta iyo dawla almamaalika cahdigoodii wuxuu gaar u dhigayaa culammadii andalus iyo maqhrib wuxuu ku xigsiinayaa culammadii cahdigii cuhmaaniyada ama dowla cuhmaaniya noolayd dabeetana wuxuu gaar u dhigayaa wixii masaadirtu aanay si toosa ah u tilmaamin taariikhu wilaadatihim ama wafiyaatihim taasi waxay keensanaysaa inay siday u adag tahay in halyeeyo la doorto inay dhib adag tahay aan dhan kale u tilmaamo <clears throat> maalan nimanka wax qora nin ka mid ah george sarton ninka la yidhaahdo waa nin belgium u dhashay saynisyahan mathematics and physics ku takhasusay wuxuu leeyahy buug caan oo la yidhaahdo introduction to the history of science buuggiisa wuxuu kaga warramayaa waa madkhal ilaa taariikhi اlcilm taariikhda cilmiga ama syniska ayuu aan introduction ka bixinayaa buu leeyahy george sarton kitaabkiisaasi wuxuu ku leeyahay taariikhda cilmiga markaan ka warramaya buu leeyahay nusqarni kasta taariikhda cilmiga markaan ka warramaya buu leeyahay nusqarni kasta waxa aan magacaabi doonaa nin halyeey u ah saynis yahanada fadlan laba hadal wada socon kari maaya george sartan waxa uu tilmaamayaa marka uu ka warramayo introductionkaasi uu ka warramayo saanisyahanada dunida soo maray waxa uu odhanayaa nusqarni kasta waxa aan tilmaamayaa nin saaynisyahana oo dunida hormood oo ah maalan maanta marka laga warramayo saynisyahanadii qarnigii labaatanaad albert inashtain baa laydhahdaaba hormoodka ah waa hormoodka qarnigaa ah dhan saynisyahanadiisii bay ku tilmaamaan sidoo kale ninkani wuxuu leeyay waxaan tilmaamayaa taariikhda cilmiga ee sayniska markaan ka warramayo nusqarni kasta qof ka ahaa halyey ama hormood ka ahaa dabeetana markuu masaladaa tilmaamayo wuxuu leeya laga soo bilaabo qarnigii taarikhda miilaadigi markay marayso dadminis waa qarnigii labaad ee hijriga kontonkii miilaadiga laga soo bilaabo ilaa iyo laga soo gaadhaya buu leeyahay qarnigii koob iyo tobnaad intaa macnaheedu waxa weeyaan waa saddex boqol iyo konton sannadood saddexdaa boqol iyo kontonkaa sannadood buu leeyahay dunida cilmiga lagu yaqaano caalim kasta oo uu nusqarni u tilmaamay oo yidhi isagaa dunida hormood u ahaa caalim muslima buu ahaa cid kaleoo dunida hormood ka noqotayba ma jirin iyo kaa sannadood cid kasta oo la tilmaamo oo la yidhaahdo dunida ramzi caalamiya weeyaan ramzi buu ku tilmaamay rumuus fikariska caalamiga ee sayniska hogaaminaya buu leeyahy dhammaantood waa toddoba ninoo muslima buu tilmaamaya waa marka laga waramayo synissiskii waa kimistry waa riyaada waa tib waa juqhrafi waa falak waa fysics wixii marka laga waramayo saddex boqol iyo kontonkaa sannadood rumuusta la tilmaamayay buu leeyay waa ragga kan waa kuwama waa jaabir ibnu alxayaan alkhawarzimi alraazi almascuudi abilwafa albayruuni camri alkhiyaam waa niman funuunka la gedisan ku takhasusay waxaa kaloo u tilmaamaya laba boqol iyo kontonka sannadoodee ku xiga buu leeyahy wakhtiga qarnigii koob iyo tobnaad marka laga bilaabo laba boqol iyo kontonka sannadoodee ku xiga oo ah buu leeyahy wakhtigii renaysonskii yurubna ay taariikhda wax ka soo galeen cilmiga ah markaana buu leeyahy hormoodada waaweyn ee la tilmaamay kuwa reer yurub dhinac taagan ama ka weyni waxaa ka mid ahaa buu leeyay rag waaweyn oo raggii muslimiinta ka mid ahaa sida ibnu rushd iyo imaamu tuusi amase ibnu nafiis rijaalkaasuu tilmaamaya mas'alada uu john sarton tilmaamay waxaa kaloo tilmaamaya isna doctor moxamed mansuur oo isaga laftiisu ka mid ah qarnigiina soo dhaafay labada kunee qof ay yidhaahdaan taariikhda cilmiyeedka bini aadamkaay wax ka bedeleen nin ka mid oo jermanka degan ayaa isna nafsi lmas'ala tilmaamaya sidaa awgeed waxaynu leenahay markaan haliyeeye tilmaamno qayb iyada cidiba kuma haysato ka warrami maayo weliba haliyeeyada tani waxay dadka kale kaga gadisnaayeen baa jira taarikhda islaamiga haliyeeyada muslimiinta ee cilmiga marka laga warramayo waxay dhahdaan kow waa dad mawsuuciyiina mawsuucigu waa maxay iminka waxaa la yidhahda hebel wuu takhasusoo meel yarba ku takhasusoo wax waa dad wixii la sheegaba wax ka garanayay bay ahaayeen fanni walba ku takhasusay yacnii ninka caalimkii ma ahayn caalim xisaabeedta ah, ama caalim cilmiga falakiga ku saabsan ee waxay ahayn dad mawsuuciyiina mawsuucinimadooda waxay gaadhsiisnayd xad lagu tilmaamo nin qura in la yidhaahdo kimistriga isagaa hogaaminaya oo ibka isagaa hogaaminaya oo kan isagaa hogaaminaya inta shan cilmo xaggana laguu sheego ayaa haddana xagga kale lagu celinaya lagu odhanaya mufasiriintii ugu waaweynayd buu ahaa muxadisiintii ugu waaweynayd fuqahadii laga dambeeyey buu ka idan rajul mawsuuciyo bikulli lfunuun keligii dhigi kara rag bay ahaayeen ninkuu keligii jaamacad sawiyey rajul waaxid isagu ah keligii baa jaamacada keligiibaa brofesorada laysku daraya waxay kaloo xadaaradoodaasi ama haliyeyadaasi dheeraayeen waxay ahayn dad aqoonta u arkaya wax ilaahay loogu dhowaado la sadaqadaysto sidaa awgood in badan oo iyaga ka midii waxbaba kumay qaadan jirin ee ninku wuxuu lahaa shaqo kale oo u ka soo gasho inta badanna magacyaday sitaan waxay ka soo gashay shaqooyinkii kale ay qaban jireen dabeetana cilmiga baristiisana dadkay ku sadaqadaysan jireen sadaqu ahaan jiray cilmigu ma lahaan jirin kahanuudkan la leeyahay inaad da'daa tahay oo wakhtigaa jirto shahaadadaas sidatoo dabeetanaad jaamacadduun meel la yidhahda xaram jaamici iyo yuniversity inaad tegi karayso wuxuu ahaa cilmi basharkaoo dhan qof walba u bannaan inuu baran karo oo masaajidka iyo jaamacadu ahaan jiray masaajidka dhexdiisaa lagu dhigi jiray waxaa maqashaan iminka jaamacaadka waxa la yidhaahdo waa jeer beersan bay idhaahdaan waa rofessorkan baa sabjiga jeer beersanka ah ama jeer jeerka ma taqaana macnihiisu meeshu ka yimi waa kursigii sheekha masaajidka loo dhex dhigi jiray culammadu waxay lahaan jirtay masaajiddu masaajidda waaweynee jawaamicda ahi nin caalim ka midabaa masaajidka kursi buu meel loo dhigi jiray dabeetana funuunta uu dhigo ciddii dhiganaysa kursigiisaasay ugu tegi jirtay dabeetana waxaa la yidhahaa fulaan kursi ku leeyahay masaajidka kiibaa jaamacadda la keeno imka jeer beersan kan la sheegay la ydhah waa brofesorka sabjiga kan jeerkan la sheegaya waa kursigii ka yimi masaajidka waa meeshii u wadaadku fadhiisan jiray saa daraaddeed baa jaamacadda waxaa laga yaaba masaajidka labaatan kursoo kale noocii inay yaaliin waa aragteen xaramka madiinoo kale halkaa sheekh kursi u fadhiyo wax iska ahrinaya mid kaloo xaggaa fadhiya masaajidda waaweynada muslimiinta caynkaasay ahaan jireen waxay ahaan jireen cilmigan ay wadaan intiisa badan marar badan waxaa isku jiri jiray aqoonta dhammaanteed oo aqoomo badan waxaa u geyn jiray maalan navigation ama juqhraafi markaan soo qabto oo kale islaamku inuu faafo dunidoo dhan inay ogaadaan ilaahay khalqigiisa inay ku tadaburaan mutatallabaad sharciyaa jiray maalan salaad salaaduhu markii maka la joogay waa la garanayay sida loo tukado iyo meelaha laga tukanayo maka markii laga baxee la fogaaday waxaa yimi masalada tan tawqiidkan salaada ah waxaa yimi masalada tan jihada ah ilaan dunidao dhan waxaa la rabaa inay maka u jeesato caalimka faqiiha ee andalus fadhiya ee kitaabka fiqigaa dhigaya dad kale kacbada waa inay u jeesataan waa inuu sheegaa kacbadii inay xaggay xigtay dadku u jeesanayaan muxuu ku sheegayaa kacbadu xaggay xigta markaa waxay keensatay baadhitaanka ay baadhayeen masaa'ilka cibaadada ee ilaahay ay ugu dhowaanayaan subxaana wa tacaala maalan salaad inay culumta falaga inteeda badan iyagu horu mariyaan xataa aalaadka maraasidii ama meelaha kan eh, eh, cirka laga odoroso qalabka lagu odoroso maalan astrolobiska waxaan la yidhaahdo astrolobiska waxay ahaayeen wixii ay soo saareen mu'adiniintii muslimiintu alistirlaab ay af carabiga lagu yidhaahaa istirlaabku waa shay aalad ama instrument dhulka inta la dhigo sheegi kara cadceedda iyo dayaxa iyo xidigaha iyo waxa kan socodkooda sheegi kara cadceedda iyo wakhtigay dhacdo iyo wakhtigay soo baxdo sheegi kara cadceedda iyo istiwaaga marka ay joogto waa qalab mu'adiniintii muslimiinta ayd ay samaysteen si ninkan mu'adinkii salaadba mas-uulka iyo uu garan kara cadceeddu markay dhacdae maqhrib la gaadhay markay soo baxdae salaadda subax tegayso duurka marka la gaadhay ee istiwaagu wakhtigu yahay jadwal muxadada bay qori jireen iyagoo aqoontan saynska iyagoo horumarinayay waxay keensatay inay baadhaan waxaan loo yaqaano qibladu xaggay xigtaa maanta goblada xagga xigta maxaynu ku isticmaalnaa maalan qolada calculationska sameeya waxay isticmaalaan waxay u yaqaaneen the great circle shay golob ama si qaabkan shay kastoo u samaysan sfiricalah laba boint oo sfirical ku yaala meeshay isugu dhow khadka ugu dhowa maramaha khad toosan waayo waa wuxuuba marka horu sfirical yahay waa khad qallooca maadaama khad qallooca iyo see loo xisaabinaya waxay idhahdaan labadaa nuqdadood ee la rabo maka iyo meesha taaganta ee la rabo jidka ugu toosan ee laga tugan kara inaad heshaa waxa uu ku salaysanyah seerkalka ugu weyn ee golobka lagu wareejin karaee labadaa khadba mari karaa meeshaa doonto ka wareeji seerkalku waa inuu labada khadbana maraa ka ugu weyne suurtagalana waa inuu yahay kaas baa wuxuu tilmaamaa jiheeyaha waa ay soo saareen culammada muslimiinta iyagoo raba jugraafigan iyo waxaan waxay u horumariyeen iyagoo cibaado raadcaynaya xaj bay raadcaynayeen maxay rabeen waxaa la rabay in la helo dariiqa ugu dhowe maka loo maro ee xujaajta andalus joogta ama jayno joogta si ay maka u qabtaan in la heli karo khadka ugu quman ee la mari karo bale waxay rabeen in la heli karo khadka ugu sahlan ee biyo dadku markay maalin waxoogaa safraanba meel biyole ay tegi karaan in la raadceeyo min maka ilaa jayna ama min maka ilaa andalus meel biyalo markaad gelin socotaba aad degi karto in la raadceeyo meel dariiqa oo cagtu mari karto ama farda mari karaan ama wax mari karaan oo aan dee buur un lagaa ridin ama saxaara afka lagu saarin ama dhul aan la mari karayn taasi waxay keentay inay navigate gareeyaan navigationiska ibnu batuuta waxay idhahdaan shan iyo toddobaatan kun oo mayl buu socday waa hal qof shan iyo toddobaatan kun oo mayl ayuu soconayo wax ka qorayay meeluu lug ku maro iyo meeluu faras fuula iyo meeluu gaadh maxaa la idhaahaa dameer fuula iyo meeluu doon fuulaba toddobaatan iyo shan kun min andalus ilaa jaynu soconayay inta ka dhex waxay ahaayeen inay ogaadaan ayaamka ciidka ramadaanka kusuufaadka khusuufka waxa dhacayo dhan rijaalka nooca kani ee aan tilmaamayno leenahay haliyeeyadu waxay soo kordhiyeen wax intee leeg buu ahaa waxaan masaa'ilkan u tilmaamayaa ee kuwa kale u tilmaami waaya waxaan ogayay dadku masaa'ilka jahli badan inuu ka jiro xataa qoladeenna aqoon-yahanada digtoorada sidataan fannigu digtoorka ku sito waxay muslim ku soo kordhiyeen inaanu ogayn ee wuxuunbuu ogyahay waxaa looga soo bilaabay isaga griigu wixii ay soo saareen dabeetana romaniskii baa loogu xigsiiyey dabeetana renaysonskii baa loogu xigsiiyeeyo yurub kadibna xadaarada jadiidkaabaa la keenay saynis yahanadii intee taxanaa wixii ay soo saareen unbuu isagu haystaa duniduba inay soo saarta laakiin aan meel aan durugsanayn idin geeyo museumka synska iyo industriga manchester ingiriiska magaaladan manchester ee museumkeeda eh, museum of science and industry in manchester ayaa wuxuu sameeyey exhibition ama macrad macradka waxaa loo bixiyey muslim inventions baa la ydhahdaa macradka waxaa lagu soo bandhigayaa kun iyo hal shay oo muslimiintu dunida kusoo soo kordhisay miyaad maqasheen weligii kun iyo hal shay oo muslimku soo kordhiyey oo scientific ah hal muusiyam qura soo bandhigaya kama warramayo waxay kutubtu qorto ama bugaagtu qorto ama culimmadu qorto ama waxa kama warramayo waxaan ka warramayaa waxa ay soo bandhigeen hal macrad oo muusiyamah muusiyamkaasi ku yaala manchester ayaa wuxuu soo dhigayaa muslim inventions waa ka midi e, ka qoray buug yaroo uu bixiyey the muslim heritage in the world dabeetana ku qoraya waa bund baa la siya ama bund haddaa u baahantiin wuxuu ka warramayaa toddoba sektar toddoba qaybood oo kun iyo halkaa shay ee muslimku ay ku soo kordhiyeena guriga iskuulka marketka caafimaadka ama hosbitaalka iyo dhakhaatiirta Eh, architectureka iyo townka balanningnadii dunida iyo jugraafigeed iyo wixii ku saabsan universka iyo astronomiga iyo wixii ku saabsan haddii aan isdhaahda markaa haliyeyadii muslimiinta ee soo saaray kun iyo hal invention ka waran maxay qaadanaysaa inaynu ka waranno kun iyo hal invention intaa ay manchester inoo sheegto qura ee buuggooda ay ku qoreen hadaynu ka waranno waa waxaan wakhtigu koobi karaynin marka haddii la yidhahda haliyeyadii ka warran meelan kaga bilaabaaba waa adagtay laakiin qaybo ka mida rumuustoodaasi haddaan wax ka tilmaamno maalan toddobada nin ee uu ninka hore sheegay sartar iyo doctor maxamed mansuur ay leeyihin keligood baa saynis yahanada farta lagu fiiqa dunida ka ahaa qaar ka mida haddaan tilmaamno maalan waxaa ka mida jaabir ibnu xayaan midna waan rabaa inaan idin sheego markaan ka warramaya haliyada muslimiinta waxaan ka warramayaa intaajka xadaariga ee kama warramayo dadka kani muctaqadkooda siduu sax waa yacni fannigan hadduu ku takhasuso xariif ku ahaa macnaheedu maaha inaan bidacaad ku jirin ama kani ku jirin waayo maanta galbeedka markaynu joogno xadaaradda reer galbeed iyo waxay soo saartay laga warramayo ninka muslimka ee jaamacaddan ka baxay ee wax soo saara o dhan mayno nin muslima wax soo saaraye waa xadaaraddii reer galbeed iyagay tirayn garaystay iyagaa waxa ka soo saaray idan marka xadaaraadka laga warramayo waxa weeyaan bulshadii ku hoos noolay way aqoontii meesha taalluunbuu qofkani ka faa'iidaystay oo wax ku bartay ama sistamkoodaa wax maalan aclaam alxadaara alislaamiya haddaynu idhay laba kun iyo afar boqol oo aqoon-yahan buu ka warramaya xadaaraddii islaamiga ahayd kitaab yaroo muujasa haddaan rabtaan maalan munadama alislaamiya liltarbiya waalculuum wathaqaafa munadamadan muctamar alislaamigu leeyahy bugagta ay soo saarto oo kale waxaa ka mida ah buga la yidhaahdo bunaat alfikr alcilmi fi alxadaara alislaamiya oo ka warramaya eh, xaliima algharaari ay qortay oo ka warramaya afartan aqoon-yahanoo keliyuu isagu soo bandhigaya waa bug loogu talagalay iskuulinka madaarista iyo waxaasi inay akhristaan oo taariikhdii aqoon-yahanadan saynsiska wax ku soo kordhaya muslimka inay ka warramaan afartan aqoon-yahanoo qura ayuu tilmaamayaa laakiin si muujasa ayuu u tilmaamaya maalan rijaalkan la tilmaamaya waxaa ka mid ah jaabir ibnu xayaan jaabir ibnu xayaan waa nin cahdigii haaruun rashiid noolaa waa nin tabiib ahaan jiray cilmi tibka wax ka yaqaanay waa nin kimistariga macruuf ku ahaa ama baysigiska kimistariga la isticmaalo waa aabbaheed baynu odhan karnaa walidaalika baa ragga badh waxa ay tilmaamayaan eh, in la odhan karo maala max myrhof ayaa wuxuu leeyahy yumkin irjaac taطawur اlkimyaai fii uruba ilaa jaabir bni xayaan bisuura mubaashira kimistarigu horumarku ka sameeyey yurub oo dhan waxaa loo celin karaa buu leeyahy jaabir ibnu xayaanoo qura wa akbar daliil calaa dalik buu odhanaya daliilka ugu weynee masaladaa ku tusinayana waxa weeyaan min almusطalaxaat alatii ibtakaraha maa zaalat mustacmala fii mukhtalifi lugaati اlurubiya terminologigiisii buu leeya ilaa haddaa baabka kimistriga lagu isticmaalaa maalan alkalis alkali iyo som icds iyo alkalis iyo waxaan samaynayn maqli jirin alkali waa maxay qoladii iskuulladu ma joogtaa alkali alkali waa eray af carabiya waa alqalawi ashani waa af carabiga kaafkana reer galbeedku intooda badan qaaf may lahayn sidaa daraaddeed waxa laaliya wixii muslimiintu ibtikaar ay soo saareen xarfu qaaf ku jiro mostli waxay u qoraan maxay kaaf bay u qoraan maalan kofigu waa maxay kofigu wuxuu ka mid yahay ibtikaaraadkii muslimiinta kofi waa erayga alqahwa oo la fool xumeeyey carabtu markii muslimiinta ay soo saareen qahwa ayay u bixiyeen dabeetana turkida soo tarjumtay muslimiintii turkida qaaf ma jiro kaaf bay u bedeleen wow ma jiro v bay u bedeleen kaavi ayay qoreen kii turkiday ka sii tarjumeen qoladan kale reer galbeedkuna kofi buu sii noqday kofiganaad maqlaysaa waa qahwa aad maqlaysaa waa alqalawi alkoholkanaad maqlaysaa waa maxay waa markuu jaabir ibnu xayaan iyo qoladani soo saareen alkoholka wuxuu u bixiyey alkhawl laa qawlun fiiha walaa hum yansa aayaddii qur-aanka ahayd buu ka soo qaatay alqawl buu u bixiyey laakiin hayn ma leh alqawl waxay noqotay alkahool alkahoolkii bay haddana carabtu dib u turjumeeno markaasay dhahay alkuxuul kul haada waa kelmaddii wadaadkani soo saaray ee maxay ahayd alqawl idan qaaf iyo kaaf iyo erayada tan maadaama aanay qoyni iyo kuwani ku jirin luqaadka kan inta badan waxay isticmaalayeen xataa maalan cotton baad maqashaa cotton waa maxay waa qutn waa eref carabiya sidiisii loo tarjumay wax allaaliya waxa aad aragta inta badan ee k c waxaan ay qoraan ee sayniskiis ku jira most waa erayo carabi ka yimi oo qaaf iyo hayn midhana waa buxuud ay soo saareen culammadii muslimiinta hore maalan ninka kani wuxuu soo kordhiyey aqoonta wax badan badan badan xataa Eh, culumta technicalka ah technologiga waxyaabuu kusoo kordhiyey eh, macaadinta iyo sida loo saaf yeelo foolaadkan ba la yidhahdo iyo sida loo sameeyo dharka iyo sida loo rinjiyeeyo weliba rinjiyadan aan biyaha sii daynin eh, loo mariyo waxaa lagu tilmaamaa quraarada samaynteeda sida loo sameeyo wuxuu kusoo kordhiyey tany oxide magnesiumka waxaa la yidhahda lagu isticmaalo isagaa keenay waxyaaba badan waxay yidhahdaan laba boqol iyo labayo soddon ilaa shan boqol inta ka dhexle bay kutubtiisa ku tilmaamaan jaabir ibnu xayaan intii bugaaga u qoray bugaagtanina mostly waa synises mostly waxaanuu buug qoro dham waa synises bugaagtiisa inta ugu badan le waxaa la tarjumay qarnigii toddobiyo tobnaad eh, hijriga kana eh, waxaan u jeedaa eh, miilaadiga ayay tarjumeen waa ninkii keenay fikradatan distillationka khamrigan iyo waxa kan in isagoo pura la garayn karo fikraddana ah in nashawaadkan iyo waxa kaninta meesha lagu shubo dabeetana la khamiiriyo markuu khamriyoobo la kariyo marka la kariyo khamrigu biyaha iyo waxaasi wuu ka maxay eh, boiling pointkiisi wuu ka fudud yahay forty degree meelaha wax yar buu ku markiiba boil garoobaya intaan materialkii kale boilgaroobin dabeetana uu xagga kale ka di'iyo waa distillation formka kan hadhowna xaggan laga fadhiisiiyo dabeetana isagoo pure alcohol lasoo saari karo fikraddan ay ku samaysan yihiin eh, alcoholiska samaynteeda inta badani waa fikradihii uu lahaa ninkan jaabir ibnu xayaan yacni waa ninka uu ku tilmaamaya ninka reer galbeed eh, max myrhof uu leeyahay ma suurtagalaheen aqoonta kimistrigu inay horu socoto ninkan la la'aantii maalan qarniyada nimanka la tilmaamaya hogaaminaya waxaa ka mid ahaa khawaarzimi khawaarzimi khaywa ayuu ku dhashay khaywa waa uzbakistan meesha nimanka la yidhaahdo uzbakistan taasi kadib uu ka yimi waa raggii baqdaad wax ku bartay baqdaad buu deganaa caasimadii muslimiinta hijiriyada meelahaasi ayuu geeriyooda filayaa waxaa lagu tilmaamaa dunida maatmaatishanadii soo maray kuwii ugu waaweynaa inuu ka mid yahay walidalik ayaa ishaamaadkiisu ama waxyaabaha injaaska uu soo maray alkhawaarzimi haddaad aragto bugaagta gaalada khawaarzimi ma qoraa waxaa qoran algarozimi algarozimi allogarithmskani waxna waa ninkii sameeyey waa ninkii soo kordhiyay waxaan loo yaqaano maanta alarqaam alcarabiya findiga ka soo tarjumay dabeetana dunida baray arqaamka carabiga waa maxay waa tirada tan ama waaxid itinin sidan u qor ama one two tree sida tan u qor labadaba xaggan bay ka yimaadeen reer galbeedku maxay lahaan jireen waxay lahaan jireen alarqaam arumaaniya arqaamta rumaaniga sooma taqaaniin wankan labada dhinac laga vida tan labada dhinac laga mariyo x l m c kuwaas bal waxaad xisaabaysaa nin xisaab ka shaqaynaya kuwa qoraya x lm c oo lagu dhuftay dheh v x maxay soo baxaysaa saadu qori suurtagalba maaha in wax la xisaabiyaa idan mathematical operationisu inay suurto gashaba oo wax la xisaabin karo khawarzimi baa ninkii ka dambeeyey ontu iyo tirada yar iyo waxa yare la qoro keenay ee soo tarjumay namarkan zeroya soo kordhiyey zerogu ilaa hadda sifir zero waxaad saa doonta wakhri waa eragii sifir ee af carabiga ahaa eragii sifir ee af carabiga ahaa ayaa sida un loo tarjumay waa ninkii soo kordhiyey aqoontan maanta loo yaqaana aljabra dhammaanteedba aljabra aljabra aljabar buu u bixiyey aljabar macnaheedu waa kabistii dabeetana aljabra walmuqaabala equationskan iyo aljabradan iyo waxaan oo dhan waa aqoon-yahanka soo saaree dunida ku soo kordhiyey waa ka aldomili ninka la yidhahdaa wuxuu leeyahy haddaynu riyaadiyaadka iyo falanka ka warramna buu yidhi waxaynu ka warrami karnaa buu yidhi caalim min aطiraazi اlwal a ah, buu yidhi kooxaa culammada hogaamisa ama waxaan odhan karaa buu yidhi min ashhar haؤulaaءi اlculamaa matematics culammada dunida ugu caansan ee hogaamisa waxaa ka mida ah, buu leeyahay abu cabdullaahi moxamed ibni muusa alkhawarzimi wuxuu madax ka ahaan jiray khasaanadii uu kutubta ee uu sameeyey almaamuun baqdaad laga sameeyey ayuu madax ka ahaan jiray idan wax badan oo maanta matematikis oo dunidu ay isticmaasho waa duqa looga dambeeyo ayuu ahaan jiray bale waxaa la tilmaamaa inuu wax badan oo kale kusoo kordhayay xataa istirlaabka astarloobka aaladii aynu sheegayna digaan iyo cadeedaan iyo waxaan in lagu xisaabiyo waa raggii soo kordhiyey maalan raggaasi haddaan qaar koob kooban ka tilmaamo araazi maalan haddaan tilmaamo moxamed ibnu zakariya abubakar araazi raysis ayay qoraan iyagu r h a z e s raazi waa nin dhakhtara ah kimiist ah filosof ah wakhtigiisii dunida waa halyaygii hogaaminayay aqoonta dibka la yidhaahdo aan cidi ku haysanin waxyaabihii uu synsiska ku soo kordhiyey dibka waxaa ka mida bay yidhaahdaan kow waa ninkii koowaad ee intuu dhakhtarka samaysto clinical observationska bilaabay in mariidka subax walba lasoo dul maro oo bal xanuunkiisa iyo waxa iska bedelayo daawada la siinayo waxa kan clinical observationka in la qaado waa ninkii bilaabay waa tabiibkii muujiyey bacda amraadi nafsiya xanuunadan eh, psychologyga ah strasiya waxaana ka midin iyo xanuunada caloosha qaybo ka mid inay isku xidhan yihiin waa ninkii bilaabay daawada in lagu tijaabiyo xayawaanka daawooyinka intaan bani aadamka la siinin in lagu tijaabiyo xayawaanaadka waa ninkay uga dambeeyeen aqoonta ku saabsan haweenka xanuunada ku dhaca iyo dhalmada iyo amraada tanaasuligaah waa ninkii bilaabay aqoonta tan indhaha in la qala ah ee katrariska iyo waxa kan qalitaanadaa samayn jiray wuxuu ka mid ahaa wuxuu lahaa muu ahayn tabiib qudhe saydali buu ahaa isagaa wuxuu samayn jiray dawooyinka iyo waxa kan xataa kimistariga salfuric iyo waxa kan isagaa soo saaray xamid alkibriig kale yidhaahdaan wakhtigiisii zaytu zaaji buu odhan jiray isagu waa salfiirkaysiidha lafteeda e, kuxuusha masaladaynu jaabir u nisbaynayna isaga laftiisa waa loo nisbeeyaa wuxuu leeyahay ilaa laba boqol iyo labaatan buug buu qoray oo ka mid yahay buuggan caanka ee la yidhahda alxaawi xaawigu ilaa qarnigii siddeed iyo tobnaad meelahaasi waa midhisin buuggii ugu weynaa ee dunida yaallay xaawigu waa jaamacaadka yurub oo dhan waa marjicii sayniska ugu weynee loo noqon jiray cambridge university kuwa maraajicdii sayniska ugu waaweynee loo noqon jiray waa xaawiga xaawiga way tarjunteena waxay u bixiyeen eh, continents bay idhaahdaan continents bay ku tilmaamaan eh, gii meelahaasaan filayaabaa la tarjumay bay idhaahdaan waxay idhahdaan kii ilaa iyo kii afartan goor bay taabaceen bugiisa in yurub waa ilaa iyo laga gaadhaya afartan jeer baa dib loo daabacay oo dib loo nashriyey yacnii wuxuu ahaa marjaca keliya ee gacanta lagu hayo isla markaa wuxuu ahaa nin farmacolojiga aada ugu fiican ilaa xad berigii dambe dawooyinka iyo waxaa markuu ka yimaada berigii dambe wuxuu qoray buga yidhahdaan طib daawada dadka foqoradaa waayo dadka foqorada buu yidhi hadday daawooyinkiiyo waxa ibsan kari waayeen qaab loo daweeyo kale waa in la tilmaama dabeetana wuxuu qoray buug ku saabsan in qofka cunno lagu daaweeyo markaa wuxuu ka warramayaa cunnada weliba jaban buu leeyahy qofka faqiirkiisuu isugu daaweyn karo waa tib buu u bixiyey uu yidhi waa tib alfuqaraa berigii dambe wuxuu kaloo qoray buug caana oo kun afar boqol iyo koob iyo siddeetankii ay tarjumeen oo jaamacaadka yurub ilaa qarnigii toddobiyo tobnaad isna manaajicda ugu waaweyn ka mid ahaan jiray oo almansuur uu bixiyey waa bugu kaga warramaya jaraaxada qalitaanka iyo xanuunada indhaha ku dhacaya xanuunnada caloosha ku dhaca buu ka warramaya wuxuu ka mid ahaa waa filosof wax badan wax ka qoray waa raggii xaqiijiyey dhulku inuu laba wareeg sameeyo mid onitis access ah iyo midkan uu cadceedda ku wareegayo labadaba ka warramay waa ninkii caddaynayey caadceeddu inay ka weyn tahay dhulka saynisyahanadii ugu horreeya ka warrama waxaa kaloo caddaynayay dayaxu inuu dhulka ka yar yahay oo aanu isagu leekayn wuxuu soo saaray runtii ibtikaaraad aad u tiro badan leh halyeeyada wakhtiyadan macruufka ah waxaa ka mid ah ninkii bayruuni la odhan jiray imaam albayruuni moxamed ibnu axmed aburayxaan albayruuni alkhawaarizimi bayruni isna oo zabagistaankaasoo asalkiisa ku dhashay waa nin caalim ku ahaa mawsuucaadku ka mid ahaa yacni caalim mawsuuciya mathematics fysics cilmi اlfalak astronomy طib falsafa adyaan diimaha taariikhda luqaadka adabka waxaasoo dhan khabiir buu ku wada ahaan jiray sarton john sartonkaaynu sheegaynay wuxuu leeyahy bayruni buu yidhi kaana raxaala filosofan riyaadiyan falakiyan juqraafiyan wa caaliman mawsuuciyan wa min akbari cudamaa'i alislaam wa min akaabiri culamaa'i alcaalam fi kulli zaman buu ku sifaynaya waa john sartarkii beljiikiga ahaa wuxuu leeyay ninkani wuxuu ahaa nin socodo ah oo filosofa oo mathemaatishana ah, oo astronomara ah, oo jugraafista oo caalim encycolobidiya ah oo muslimiintu culammadu soo saartay kuwii ugu waaweynaaya bale wuxuu ku sheegaya waa min akaabir culamaa'i alcaalam fii kulli zaman buu leeyahy taarikhda bashariyada oo dhan haddii la tilmaamo ragga muuqdun buu ka mid yahay buu leeyahy culammada u waaweynee lagaba dambeeyo ishaamaadka maalan uu soo kordhiyey ninkani waxaa ka mid ah masaladan khuduud alcard longatiyudhka iyo laatatiyudhiska bidiqa waa ninkii koowaade u qora ee u tilmaama waa raggii niqaashayay masaa'ilkan ku saabsan dowraan ilardiga wuxuu tilmaamay siddeed iyo toban element buu kahaafadooda scientifica uu ka hadlayay oo isagu bidiqa weliba u tilmaamay waa ninkii caddaynayey dawgu ifku surcadiisu inay ka dheerayso surcatu sawt wuxuu muujinayey master smith ayaa wuxuu ku tilmaamaya kitaabkiisa taarikh ariyaadiyaat wuxuu leeyahay ninkan odayga ahi waa aqoonyahan yani fanniga kan raggii looga dambeeyey qawaacid caanan uu leeyay yani haddaan raggan is ka warran kama warrami karayno maalan imaam zahraawi wuxuu ka tegey laba boqol oo qalabka wax lagu qalaa ilaa hadda tiyaatarada wax lagu qalo qalabkiisii qaybo badan baa yaalla imaam zahraawi alandalusi mawsuucada ibiga ee soddonka volyama leh wuxuu soo inventionkiisa uu kitaabkiisa kaga warramaya waxaa ka mid ah laba boqol oo qalab oo ka mida ah waxa wax lagu qalo jaraaxadoo qura kuwa lagu sameeyo waxaan uga jeedaa marka xadaaradda islaamigii wax badan bay dunida tan ku soo kordhisay kuwii ay reer galbeedku iyagu sheegsheegayeen un baanan idiin sheegay kuwan anagu u haysanay inay yihiin haliyeyada dhabtaa kamaan warramin ee ah culammadii fiqiga culamadii iqtisaadka culamadii caqiidada culamadii tawxiidka kuwii culamadii rasmiga ahaa waxaan ka waranno qudha maadiyaadka nololeed ee maanta dunida taalle kuwii wax ku soo daray aynu leenahay haddaa la tilmaamayaa invention ay leeyihiin inuu yaallo ad idinkuba taga macradkaasi museumkaasi museum of science and industry in manchester waad soo helaysaa wallah aclam wbilahi towfiq wasalaamu calaykum jazahu allahu khayr jazaa sheekh mustafa sidii koobnaad oo uu noogu waadixiyey halyeeyadii ummadda iyo ilbaxnimada islaamka taasoodaad dareemaysid maanta caalamka islaamka meesha uu marayo hadday ahaan lahayd dhinaca cilmiga iyo siday ahaayeen halyaydii ummadda muslimiintaah haddii khaasatan ah aanu fiirino shacabkanaga soomaaliyeed meesha uu maanta cilmigu marayo ilaah baa subxaana wa tacaala ka warrami kara iyo dhibka iyo dhibaatada ay maanta ay ku sugan yihiin oo loo diidan yahay xataa inay nabaddu ama ay yeeshaan ama ilmuhu ay waxbartaan ixtilaalna maanta ku jira taasna waa ayaan darro marka ololayaal waxaan su-aasha ugu horraysa olaal weydiin doonaa biidni illahi subxaana wa tacaala ay tahay sheekh mustafa maxaa kalifay in aad ka soo warramtay halyadii ummadda muslimiinta maantana ay marayaan dadka muslimiintaga waaqican ay ku sugayeen maxaa sababay dhibaatadaas keenay ugu horayn mu'tamarka dee ciddii qabanqaabinaysay ayaa u dhigtay sida tan ama muxaadaraadkan culummadu dee jeebkooda kamay keenin waa wixii loo diray inay soo baxtayaan ama wax ka soo sheegaan marka waa dariska igu qoraa waa mid labaadee waxaan jeclay inaan idiin sheego taariikhda daraasadeedu waa meesha bashariyadu ay ka dhimbiil qaadato waxaan rabaa inaan idiin sheego haddaynu maanta jabnay waa la jabi jiray maanta bilow kama aha jabku dunida kuwii ugu horreeyey jabayna ma nihin laakiin waxaynu u baahanay inaynu maalan xadaarada islaamiga marka ka warramo waxay igu kallifaysaa inay bixiso dadku inuu hami ah qaado in dib loo noolaan karo waayo maxay ku dul dhisantay waxay ku duldhisantay dhulka carbeed oo qabaa'ilah oo mumasaq ah oo meel qof u hoyda aan ahayn oo dadku istilaan oo qabaa'il yaryar kale ah dowlado waaweyn oo danida addoonsada romanski iyo bershanski maxaa suurtoobay waxaa suurtoobay qof qudha in ilaahay soo diro oo aan askar wadan oo dhaqaalo wadan oo cidna lagu soo dirin oo nebi maxamed oo qudha calayhi salaatu wasalaam oo risaalad islaam la yidhaahda sida dabeetna keligii bedela biidn subxaana wa tacaala dunida dhan xagga kale u bedela oo konton sano in ka yar caalamkii ma'huulka ahaa ka talinayay taasi waxay ku bixinaysaa inayn idin dareensiiyo haddaynu jabnay ka muslim oo dhan laynaga adkaaday ka soomaali ahaan qaybqaybsannay firaq nahay inay weli dhexdeenna taallo macdan haddaynu isticmaallo aynu caalamka hogaamin karna daa inaynu soomaali noqonno qudhe oo ah kitaabkan qur-aanka iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam risaaladan cirka ka timi inay all awal problem solve garayn karto waxaan filayaa waxyaabaha tilma keenay in laga warramo inay ka mid tahay dacaayaadka odhanaya haddii diinta la qaato medivial beriodkii baa nugu noqonaya cusuuri ulaam casriyadii madooba waar medivial beriodka yurub baa madoobayde caalamka islaamigu wuu nuurayo waa ifayey raggaan idiin sheegaya waa markay noolaayeen medivial beriodka laguu sheegaya ragganaan ka warramaya dunida hagaya kunkiiyo halka invention soo saarayay waa wakhtigay noolaayeen idan casri dulaama ku noqon maynaa casrigii ifka iyo nuurkaan ku noqonaynaa taariikhda waxaan u daraasaynaynaa markaa inayna hagto mustaqbalka iyo meeshaan u soconno inaanu garan karno wallahu aclam saa'ilkani wuxuu weydiinayaa sheekh waxaan iskuulka ku bartay in dhulka ama adduunka sidaa kubad u samaysan yahay maxay ka qabtaa diinta islaamka sharciga waxyaabana qur-aanka iyo xadiidkaa si toosa uga warrama waxana innagaa laynoo xil saaray oo ilaahay baa caqliina siyo bini aadam naga dhigay inaynu eegnoo baadi doonno dhulku inuu kurawiyey maanta daliil uma baahna inaad aragta abuu u baahan yahy kor u bax adaa arki doonabe maanta satellite baa la fulo caalamka baa lagu soo wareegaa maaha wax daliil u baahan mithaal basiitaan ku siinayaa maleysiya waxay qabanaysay beri dhoweyd mu'tamar mu'tamarka mataqaanaa waxa loo qabanayay laba cerbixiyeenoo muslimaba ah waxay ku soo wareegayeen satellite bahalkan dunida ku dul wareega dabeetana satellitekaay fuulayeen wuxuu orbitku saaran yahay wuxuu dunida gebigeedaba ku soo wareegaya yacnii dhulkaan uga jeedaa dunida wuxuu dunida ku soo wareegayaa afar iyo labaatanki saacadood ama maalintii lix iyo toban jeer inuu dunida ku wareegaa hal saac iyo badh bay qaadanaysaa hal saac iyo badh marka waxaa la isweydiinaya nimankaasi siday u tukanayaan hal saac iyo badh kasta habeeniyo maalin bay dhammaynayaan shan salaadoodna dee waajib bay ahayd soo maaha isna hal saac iyo badh buu habeen iyo maalin ku dhammaynaya hal saac iyo badh kaluu habeen iyo maalin ku dhammaynaya dadminis afar iyo labaatanka saacadood lix iyo toban jeer buu ku soo wareegaya maxaa lagu wareegaya haddaanay bahashu kurowi ahayn soo jarka lagama dhaceen yani maanta waa caalam almushaahada maaha masalo aan qur'aan iyo xadiid iyo daliilla aan kuu raadinaya maahae waa wax la arkay oo isha lagu arko wallahu aclam saa'iilkani marka ugu horraysa oo ku salaamayaa sheekh ka gadaal wuxuu ku leeyahay ma baran karaa cilmiga filosofiga maxayse diinta ka qabtaa filosohy ma baran karaa filosofiga waa maxay waa alxikma albashariya waa natiijadii caqliga bini aadamku waxyaabaha qaarkood markuu u fiirsado afartiisa qaybood baa marka la ysku daro ama metafisics ha noqdo ama epistemology ha noqdo ama yani afartiisa qaybood ay sheegaanba marka la laysku daro marka muxuu ka warramaya metafisics maalan muxuu ka warramaya maa wara'a abiica maxaa ka dambeeya naijarkan inoo muuqda ilaah abuuray ma leeyey aakhira ma jirtaa caqligii bini aadamka waxba ka keeni waa intiisa badane maxaa qur-aan iyo xadiis loo soo dejiyay ama maxaa ilaahay rususha u soo diri jiray in masaa'ilka kan laysaga jawaabo waxaan uga jeedaa adoo madhan ha baranin adoo madhan haddaad barato waad waalanaysaa waayo weel madhan haddii qashin laga buuxiyo wuu iska goobaya filosofigu waa xikmadii bini aadamku uu ururiyey xikmadaasi wax saxna waa leedahay wax qaladana way leedahay wada sax maaho filosofba filosof ka dambeeya wuu buriyaa ilaa haddana siduun baa laysu burinaya taarikhda falsafadee lahayo maanta waxa laga yabaa taarikhda qoran ilaa wax ka badan afkaartii bini aadamku kala dhexlaya wax ka mid inay qoran yihiin laakiin waxaa mid weliba kii ka dambeeyuu beeniyey waayo waa caqli bini aadam waa inaad markaa yeelataa waxaan isburinaya meel aad ku kala xukunto aad ugu noqoto maalan haddii laga warramayo dunida ilaah ma leedahay mise ma laha muslimna aad tahay maraajic miyaad haynin in ilaah jiro sheegaysa ama khaaliq ama dunidan abuure ama caynkani yacni waxaan uga jeedaa uun waa natiijadii fikirka bini aadamka ahe waxaad ka horraysiisaa inaad adugu ardiyadii aad isku taagi lahayd meeshaad isku taagi lahayd inaad hesho oo ah diin rasmiya inaad barato ka labaad nolosha maxaa wax loo bartaa in laga faa'iideeyo wax wax ku tara inaad maanta meel fadhiisato oo caqliyoo fakertaa waxba ku kordhin maysid waxa kaaga roon wax aakhiradaadi adduunkaagaba wax tari kara practical scienceska baro mostly iyadaad wax ku keenaysaa fiisigisbaro technology baro bitrool baro kan baro dhakhtar baro wax wax tarayo oo laakiin hebelo wuu qaldanaa un haddaad barato aristotle waxaa ka saxsanaa aflaton aakhira waxba kama tarta hadda labadaa ninkii saxsanaatoona marka haddaad intaa isku mashquuliso meel cidlaabaad joogtaa wallahu aclam su-aashan waxay ka timaaday qaybta dumarka sheekh waxaad ka hadashay halyeygii islaamka iyo xadaarada islaamka noo soo hogaamiyey dhammaantood waxay wada ahaayeen rag ma ku jiraan dumar waxaan dareemayaa caalamkii qaybsanaa baa joogtaana rag iyo dumarka loodhan jiray islaamku muslim iyo muslimad buu yaqaanaa dad mu'min iyo kaafir buu yaqaanaa taa macnaheed waxa weeyaan jinsiga islaamku wuxuu yaqaanay basharka wax isdhammaystira uma aqoonin dad loolamoo laysku diro midba mid ka xoog bato maalina dumarka la legdo maalina ragga la legdo tan iminka waa legdin uun legdintii baad isweydiinaysaa talow beri hore aa lagadeen ma jirta waa intaa unbaan filayaa caalamka islaamiga culamo dumari waa soo martay oo aqoon-yahani laakiin inta badan waxay juhdigooda ku bixiyeen caalamka islaamiga dumarkii joogay kuwan inay rabeeyaan culammada noqonayay sidaa daraaddeed waxaa ka badnaa marka la eego culuumta tadbiiqiga ragga maantana weli waa ka badan yihi sanisyahanada maanta dunida imsaa dumar ku haysaan miyaan la xoroobin miyaan la sinmin miyaan meeyo enisheenadoodii dumarka tan cusub miyaa ku haysaan waxay isleediin tii horaa dadka dulmiday yacni cid walba wixii alla u abuuray bay shaqaynaysaa wallahu aclam saa'ilkan marka ugu horraysa wuu ku salaamayaa sheekh wuxuuna ku leeyahy ilaah dartiis baan kuu jeclahay haaniyan waxaan ahay arday barta cilmiga bulshada ma ii tilmaami kartaa niman muslimiin ah ee taariikhda soo aasaasay cilmigan cilmiga bulshada kitaabka iyo sunnadaa ka warama culammada muslimiinta ee kitaabka iyo sunnada aqoonta u lahaa in badanoo ka midana waa ka warrantaa haddaad takhasus ahaan u jeedana waxaan kugula talin lahaa kuwa maantaba jooga cilmiga bulshada ka warama muslimiinta uu takhasuskiisayey la xidhiidh iyagaad wax badan ka helaysaye anigu masaladayda waxay ahayd inaan macallin deris loo diray soo diyaar cilmiga bulshada kuma takhasusin wax badanna ma ka garanayo laakiin waxay ahayd Eh, sidii dee muftiyada ama culammadii mawsuucada ahaydee horena ma oo aad waxaad doontaan weydiinaysaan laakiin wuxuu ahaa dariskan la ii diray inunan wax idinka tilmaamo wixii taariikhdu ka qortay muslimkaa hore jiray wallahu aclam eh, jazahu llahu khayr jaza walaalayaal su-aaluhu aad bay u badan yihiin intooda badanna mawduuca ma khuseeyaan waxaan ka cudur daaranaynaa walaalaha tirada badan ee soo qoray su-aalaha oo aan culimmada laga gaarsiin marka